وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا إذ الشكوك تكثر أو تك وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لكع ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عملا والأمر للفور فبادر الزمن إلا إذا دل دليل فاسمعا والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر والأمر بعد النهي للحل وفي قول للرفع النهي خذ به تفي waxaan ku dhex jirnay sharxii labada bayt ee ah والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا إذ الshukuuku تكثر أو taku وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لكع wuxuu sheekhu inoo sheegay oo labada bayd ku sheegay shakigu haddii uu yimaado ficilka kadib markii shaygii la sameeyey kadib ayuu shakigu ka daba yimid shakigaasi wax saamayna ma leh wax ka soo qaad ma leh waxaa kaloo uusan shakigu wax kasoo qaad lahayn buu yidhi haddii uu shakigu bato shakigu hadduu bato bimacnaa shakigu hadduu bato ama cibaadada dhexdeedii ha noqoto ama gadaasheeda ha noqotee wax ka soo qaad ma leh hadduu shaki aan badnayn uu yahay cibaadadana uu ka dambeeyo cibaadadu markay dhammaato kadib uu soo baxo si uusan badnayn ama uu badan yahayba bacda alficli laa yu'ahiru aslan amaa hadduu ficilka dhexdiisa yimaado wuxuusan ta'hiir lahayn hadduu badan yahay hadduuse yar yahay ficilka gudihiisa saamayn buu leeyahay saas daraaddeed wuxuuna yidhi saddex buu ka dhigay shakun bacda alficli ta'hiir ma leh shukuuk kaiira tay saa u badata iyadana iyadana ta'hiir ma leh xaaladda saddexaadi waxa weeye inuuba shakigii noqdo wahmi waa meesha saddexaad waay wahmigana waxaa la yidhaahdaa saan horay usoo soo marnay waa malo daciifa waay waa danni marjuux ah ama daciifa waa kaan soo sharaxnayoo muxuu ahay shaki iyo danni iyo iyo waxaan soo sheegnay wahmi wahmigu marka waxa weeyaan waa darafka laga xoog badan yahay eema daciifkaee tabarta daran ama waxaad tidhahdaa waa mala tabar daran oon xoog badnayn wahmiga marka ismoodsiiskaas asagana wax ka soo qaad ma leh oo markaasi sida waswaaskao kale u noqonaya saas daraaddeed baa sheekhu wuxuu yidhi yacni wuxuu ka dambaysiiyey mithla waswaasin ismoodsiisku waa sida waswaaskao kale waa marka waswaaska noocaasoo kale ismoodsiiska ahee eh xataa aan mala xoog badan ahayn kaa waxba ha ka soo qaadan wey macanaha ayib ama ha noqdo cibaadada dhexdeeda ama cibaadada markay dhammaatay kadib ha noqdo lanna wahmiga fi shariica laa yurjacu ilayhi looma noqdo wahmiga wahmiga waxba laguma dhiso waxaa wax lagu dhisaa muxuu ahaayey danniga haalibka ah shareecadu taasay wax ku dhistaa ayib mashaakil fara badan bay arrintaasi naga xalinaysaa buu sheekhu yidhi oo shay walba markuu shakigu sidaas u bato ama wahmi arrintu noqoto ama waswaasoo kale noqoto yacni waxa aad kaga baxaysaa alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaana waxaa asal ah shaygii jiray sidii hore inuu u jiro inuu sidiisii hore yahay baa asal ah sidiisii hore ee lagu ogaa waxaa looga guuri karaa markii la hayo yaqiin la hayo ama danni qaaliba la hayo haddaan labadaa midna la haynin alslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaan alaslu baqaa'u nikaax waswaas baa ku galay shaki baa yimid alaslu baqaa'u nikaax alaslu baqaa'u طahaara soo ma alaslu sixatu salaa alaslu sixatu اlcaqdi asalku waa saas waxaad uga guuri uun markaa wax xaqiiqaa haddaad hayso amaa wasaawista iyo awhaamta iyo ismoodsiisyada waxba laguma dhiso waa waatii aan soo tilmaanayo hadduu ruuxu dabagalo uu raacraaco oo uu is yidhaahdo wa xaqiiji iska hubi iska hubi oo iska xaqiiji hadduu yidhaahdo oo masalada iyadii marka uu e, e, ku kalax tago waxoogaa ay nooc quluwiya ah la aado madq meeshaa way meeshuu shaytaan ka soo galay shaytaanku halkaa ayuu dadka ka soo galaa leanno e, muxuu ahaayey laba mid weeye inuu marka horeba kuu diido oo kaa hor istaago khayrka dadka qaar buu xaggaa ka soo galaa inuu khayrkaba kuu diidoo kaa hor istaago hadduu khayrka kaa hor istaagoo dee aadan sooba gelinba khalaas guul bay isaga u tahay haddaad khayrkii soo dhex gashana khayrka dhexdiisuu kuu dhex fadhiisanaya meeshaasuu marka kaa gelayaa oo wuxuu kaa raadinayaa marka muxuu ahaayey nuqtatu dacfi buu kaa raadinaya yacani waxa weeyaan boynti aad daciif ka tahay oo uu kaa soo galuu marka raadinaya meelahaasuu marka uu ka ugaadhanaya waswaasku marka keliyata cibaadaadka kuma dhaco iyo mucaamalaadka keliya waswaasku xataa dadka wuxuu qaarkood ka galaa tawxiidka iyo iimaaniyaadka oo waa kii xadiiska nebiga ku yimi salawatu rabbi wasalaamu caleyh ee saxaabadu nebigay sal lla lay u sheegteen oo waxay uga sheegteen inuu qaarkood ay dareemayaan oo ay naftooda ka helayaan qalbigooda ay ku soo dhacayso wax inay ku hadlaan ay uga fududdahay inay samada ka soo dhacaan wax culayska uu leeyahay inay samada ka soo dhacaani ay u dhaanto ku hadliddiisa baa qalbiga ku wareegahayoo qalbigu ku sheekaysanaya ama wax uu ruuxu ka jecel yahay inuu ku hadlo inuuba dhuxul madoobaatayn noqdo yacni waxa weeyaan waa waa waa waa sheekadaa wey markaasuu nebigu sal lla alay slam wuxuu ku yidhi arrinkaasi waswaaska qalbiga ku jira waa waa sariixu liimaan ah, waa iimaan cad waaye iimaan cad see buu ku yahay bimacnaa waswaaskan qalbiga ku sheekaynaya ee uu leeyahay shaytaanku ku leeyahay marmarka qaarkood ilahay jiritaankiisu isku day inuu kaa sheekeliyo wuxuu ku leeyay yaa ku abuuray yaa dhulka abuuray yaa samada abuuray jawaabtaadu markay noqoto allah baa abuuray marka dambe wuxuu ku leeyahy oo alla laftiisa yaa abuuray ah, soo ma halkaa markuu ku gaadhsiiyo waxaad tidhahdaa aamantu billaahi wantahi ilaahay baan rumeeyey intaad tidhaahda jooji sheekada noocaasa xidh saasuu nebi yuhi salawatu rabbi waslamu caleyh marka sariixu sariixuliimaan waxay ku tahay marba hadduu ku guulaysan waayo waxa uu qalbiga ku warwareejinayay sheekadaas inuu carabkaaga ka soo saaro ama ficil ahaan inuu kuugu qanciyo hadduu ku guulaysan waayo waxa diidan waa iimaan soo ma daliil waxay u tahay warkiisii wuxuu ku uruursaday un waswaso inuu qalbiga waswaasiyuu intaasuu dhaafi waayey waxa celinaya muxuu yahay markaa caburinahaya waa iimaan saas way maanaa marka marmarka qaarkood meelaha ugu khatarsan buu kaa geliyay oo diinta macnaha marka waxaa la rabaa inaadan aad ugu dhag raaricinin ayib oo aad iska celiso macnaha sidaas daraaddeed baa sheekhu wuxuu yidhi fadac likulli waswaasin yaji bihi lukac waswaas kastoo shaydaanku uu keenayo isaga tag oo waxba ha ka soo qaadin kaannahu lam yakun ka dhig waswaaskaa waxaynu nidhi waxaan waxba laga soo qaadaynin ama shakigu wuxuusan waxba laga soo qaadaynin haddayna yaqiin ka daba imaanin soo saas maha waad shakiday waad hubi weyday waa cibaadadii gadaasheeda markay dhammaatay kadib ayaa shakigu ku galay shakigii kadib haddana waxaa soo baxay yaqiin baa ka daba timid maxaad samaynaysa marka shaku bacda alficli laa yu'ahiru miyaad ku soconaysa maya yaqiintan ka daba timid baad qaadanaysa saas way manaa leanna shakigaagii inaysan waxba ka jirin baa markaa soo baxday macnaha ayib masaladaa marka saddexdaa qodob buu sheekhu iyuu meeshaa ku kulmiyey waashaku shakigii bacda alficli ficilka gadaashiisa ahaaday laa yu'ahiru waxba ma saamaynayo wahaakada waxaa kaasoo kale la mid a haakada kaasoo kale waxaa la mid a ah, idaa goortii ashukuuku shakiyaalkii takuru ay badato aw amase taku ay ahaato shakiyaalkii ama shakigii uu ahaado ashukuuku bay u noqonaysa aw amase taku ay ahaato shukuugtii wahman ismootiis yaani waxa weeyaan danni tabar daran mala tabar daran mila waswaasin sida waswaaskoo kale fadac ka tag marka likulli waswaasin waswaas kasta oo yeji uu la imaanayo yeji uu la imaanayo bihi isaga lukacu mid xun uu la imaanayo waswaaskadoo mid xuni uu kugu soo ridayo wax ka soo qaad ha uu yeelin faraha ka qaad lukacaasi marka wuxuu ka wadaa shaytaanku kugu soo ridayo way macana ayb uma xadiiu nafsi macfuwun falaa xukma lahu maa lam yu'ahir camala ah, uma xadiiu nafsi sheekada muxuu ahay nafta sheekadeedu macfuwun mid la cafiye weeye falaa xukma xugun lahu isaga uma sugnaanin maa lam yu'ahir hadduusan raadaynin camalan camal hadduusan raadaynin hadduusan raad camala ka teginoo camal ka gadaashiisa imaanin masaladan wuxuu iyadana baydkan kaga hadlay waxaa la yidhaahdo xadiidu nafsi ayb wuxuu bayd bayd labadii bayd ee haddaan soo dhaafnay ayuu xidhiir toosa la leeyahay bal ayagiibaa yuu sii caddaynaya maanaa nooc tafsiila waay xadiidu nafsiga waxaa la yidhahdaa waxyaalaha qalbigaaga ku soo dhacdhacaya ee qalbigaagu uusan weli qaadanin uusan rumaynin uusan go'aansanin uusan u qastinoo doonin laakiin isaga soo dhacdhacahayo kolba soo dhacayo haddana baxayo ku kala kugu soo dhacayo waxaasaa xadiidu nafsi la yidhahda waa waxa qalbigaaga ku sheegsheekaysanaye shaydaan kuusoo tuurtuuraya khawaadirta ah xadiiu nafsi baa la yidhahda xadiiu nafsi waxaa qalbigu marka ku sheekaysanaya naftaadu ku sheekaysanayso waa la cafiyey oo lagu qaban maayo xagga alle laguu qaban maayo axkaamta daahirkaee sharcigana laguu qaban maayo ayib goormaan lagu qabanayn maa lam yu'ahir camala sheekadaasii naftu sheekaysanaysa qalbigu sheekaysanaya hadduusan camal ka dambaynin waay amaa hadduu sheekadii camal ka dhasho oo camal ka daba yimaado dee markaa waa lagu qaban waad samaysay sooma waxaa loo deliishanayaa masalada iyada xadiidkii nabigeenna sal alla alay waslam ina allaha tajaawaza can ummatii maa xadaat bihi anfusuhaa maa lam tacmal aw tatakalam bihi waxaa soo saaray bukhaariyo muslim ayib ilaahay ummaddayda wuxuu u dhaafay oo uu ka cafiyey weeye waxay nafteedu ku sheekaysato hadday intaysan samaynin haddayna samaynin ama ayna ku hadlin maa lam tacmal aw tatakallam haddaad samayso hade waad samaysayoo ficilkaasaa lagugula xisaabtamay haddaad ku hadasho hadalka aad ku hadashay baa laguu qaban laakiin intay ku wareegaysanayso qalbiga oo sheekada qalbiga ay ku eg tahaynu soo dhaafin laguu qaban maayo waa cafi macfi waa leesh leanna waxa weeyaan in dadka la yidhaahdo lagu kallifo sheekada qalbigaaga kusoo dhacdhacaysa iska celi haddaad iska celi weydana waa laguu qabsan xaraj baa ku jira takliif ma laa yutaaq waayo lama kari karo soo ma la iskama celin karo adoo salaadii ku jira daf yuu ku soo leeyay waxaad arki adoo sheekaysanahay sooma adoo bannaan iska maray waad sheekaysan sariirtaad saarantahay waad sheekaysan waxaad ku sheekaysanaysay qalbigu sheegsheegaya wax badan oo waxaa ku jira khariban ma haddii lagu yidhahdo ama celi ama haddaad iska celin weydo waad waa lagu qabsan haddii maba iska celin kartidba haddaad intaad xoogaa is-xusuusato aad mar iska yar celiso haddana adoo dabaalan hayo maad arki wax yar kadib soo ma marka laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha waa shareecada maqaasideeda iyo qawaaciddeeda waxaa ka mid ah rafcu lxaraj wixii cidhiidhi iyo keenaya culays ah ilahay waa qaadaa tabaaraka wa marka xadiidu nafsigaas laysuma haysto ayib ama mucaamalaadka ha noqdo ama cibaadaadka ha noqdo ayib oo naftaadu hadday wax khatara ku sheekaysato waxba laga soo qaadi maayo tusaalayaasha waxaa ka mid a maalan hadduu ruuxu salaadiisa dhexdeeda ku sheekaysto oo salaadda dhexdeeda sheeko dheer iska galo suuqii iyo hebel baad la kulantay iyo maanta halkaasaad soo martay iyo maxaa kuu laaban iyo xisaabtan iyo howlo dheer buuba iska galay ayib salaaddiisu ma burayso ajirkii waa isdhimi oo dee salaadda khushuucdeedii baa wax ka dhiman yihin soo ma kolba qiyaasta qalbigaagu uu xaadirka yahay baa salaadaada laguu qorayaa laakiin salaadii way burtay soo celi lagu dhihi maayo saas way maanaa baynamaa waxaa qalbigaa uu ku sheekaynaya haddaad ku hadasho ama aada samayso salaaddii way buri salaaddii way buri laakiin inta qalbigu sheekadiisa ku eg tahay salaaddii waa sax dhib male dhib male waxbaa cabsanina ayb sidoo kale nin baa maalan wuxuu ku sheekaystay inuu addoonkiisa xoreeyo ama wuxuu ku sheekaystay inuu gurigiisa waqfo ama wuxuu ku sheekaystay inuu xaaskiisa furo qalbigiisaa ku sheekaysanaya laakiin afna kagama dhawaaqin qoraalna kuma bixinin laakiin qalbigiisa waa ku jirtaa way ku sheekaysanayaan addoonkuna ma ma xoroobayo gurigiina waqaf ma noqonayo haweentiina ma furmayso leesh lianna maa lam tatakalam yacni maa lam tacmal aw tatakalam bihi halkaa unbay qabashadu imaan lahayd ayib maalan wuxuu ku sheekaystay inuu labadiisa waalid caaq ku noqdo qaraabadiisana gooyo maxaa yeelay waalidkuna waa i dad lala noolaan karaba maaha kuwan waa isaga tegaya muxuu ahay qaraabadanna waaba qaraabo kharibanba wax lala joogi kara maaha way dhib badan yihiin oo culayskay ugu badiyaan qolabadaanna waan goyn odaygan iyo habartanna waaba isaga dhaqaaqahaya qalbigiisa saasuu isugu sheekeeyey laakiin ma samaynin sheeko laakiin qalbiga uun ku wareegtay waay go-aanse ma ah loo qaban maayo ayib wakadalika dunuubta kaloo dhan saas waa khamre inuu cabaa qalbigiisa isaga soo dhacdhacday laakiin goaan aan qalbi ma ahee waxoogaa sheekadaa unbaa uun qalbiga ku wareegaysa ayib wax ka soo qaad ma leh wahaakadaa acmaasha dhan saasaa doonanaysaa marka wixii oo dhan yaani amiladu waa sidaas ama mucaamalo ahaato ama cibaadaad ha noqdeen maa lam yu'ahir camalaa buu yidhi hadduusan camal keenin oo camal ka dhalanine hadduu camal yimaado iyadaa waa laysu qabanayaa macnaha meeshaa sheekhu camalkiiyo ficilka ayuu kala saarayaa oo wuxuu leeyahay <coughs> muxuu ahaay camalkaa ka guda weyn alcamalu yashmalu alqowla walficla waay laakiin markii la yidhaahdo eh, muxuu ahaayey alqowl marka la yidhaahdo eh, ama alficil marka la yidhaahdo xarakat uljawaarix buu khaas ku yahay buu leh ayib <coughs> su-aal baa la sheekhu wuxuu leeyahay haddaan sheekada qalbiga la qabanaynin sidee bay yaan u jamcinaynaa xadiidkaas odhanaya ummaddayda waa laga saamaxay iyo aayadda qur-aanka ee allah uu leeyahay waman yurid fiihi biilxaadin bidulmin nudiqhu min cadaabin aliim ruuxii ilxaad la doona xaramka waa dulmi sababtii waxaanu dhadhansiin doonnaa cadaab xanuun badan haa waman yurid waa doonitaan doonitaankaas in loo cadaabayo doonitaanku waa waa wax qalbiga ka dhaca soo ma waa in loo cadaabayo aayaddu sheegtay xadiidkuna wuxuu yidhi xadiidu nafsiga laysuma qabto see la dhahaya way marka waxaa kala gedisan xadiidu nafsi iyo hami iyo casiimaa kala gedisan haddii qalbigaagu uu go'aan qaato oo shayga uu go'aan ku gaadho keliya sheeko uusan ahayn oo uu u qasto oo uu doono markaasi ma aha xadiiu nafsi ma aha xadiiu nafsi way ka xoog badantah khawaatir iyo awhaam iyo waxyaala qalbiga isaga soo dhacdhacaya oodan qaadaninoo qalbigu rumaynin oo uusan doonin oo marna soo dhacayo marna aad iska celinayso taasaa xadiiu nafsi la yidhahda laakiin shaygii haddii intaad ku qanacdo aad doonto fulintiisa aad go'aansato hami iyo casiimo iyo qasdulficli ay markaa isu beddesho markaa waa niyo soo ma ha niyada markaas waxaas oo loo qaban maayo innama alacmaalu binniyaad way markaas qasadka iyo casiimada qalbigu addoonka marka waa loo qabanaya waman yurid fiihi biilxaadin iraadadaasi marka waa iraadat lqalbi waa casiimo waa qasdu lqalbi waa way ka xoog badan tahay xadiidu nafsiga way ka xoog badan tahay saas daraaddeed eh, muxuu ahay iskama hor imaanaya ayib xadiidka nebiga sal ly slam baa sidoo kale tilmaamaya xadiidka hamiga kusoo arooray ruuxa xumaanta hamiye iyo ruuxa wanaagga hamiye iyo haakada manaa ayb wlmru lilfawri fabadiri zaman uma kadib xadiiu nafsi nafta sheekadeedu macfuwun mid la cafiye wey oo falaa xukma wax xuguma lahu isaga uma sugnaanin xadiiu nafsigii xugum ma leh waxba laga soo qaadi maayo maa lam yu'ahir hadduusan raadaynin oo isan kada uusan muxuu ahaayey daba dhicin maa lam yu'ahir hadduusan raadayninoo dambaysiinin camalan camal hadduusan camal dambaysiininoo camal uusan gadaashiisa imaanin wey macnaha ayib oo uusan raad ka tegin raad camal hadduusan ka tegin macnaha wاlmru lilfawri fabaadiri الzmn ila ida dalla daliilu fasmacan wاlmru amarkii lilfawri buu u sugnaaday deg deg buu u sugnaaday ee fabaadir la dhaqtan ama la tartan azamana zamanka la tartan ayib isku day inaad ka hormarto zamanka ilaa idaa goortii dalla uu ku tusa mooyaane daliilun daliil inuu ku tusa mooye ee fasmacan dhagaysa buu ku yidhi a samaaca fahmin wa tadabbur faham buu ku leeyahay waxaan kuu sheegayo iyo sidaan wax u dhigay manaha ayib oo u fiirsa waay masaladani waxa weeye awaamirta sharciga qur-aanka iyo sunnada amarka ay bixinayaan ee addoommada ay siinayaan fulintooda iyo tadbiiqintoodu ma degdeg baa mise waa daahin kartaayoo waa liltaraakhi hal hiya lilfawr aw liltaraakhi taraakhiga waxaa la yidhaahdaa dib baad isaga dhigi kartaa inta aad is leedahay yani waxa wey jaanis baad haysataa aad ku fuliso dib baad isaga dhigi kartaa taraakhi baa la yidhahdaa fawrkana waxaa la yidhaahdaa mar alla markii sababtiisii la helo waa inaad marka ugu horraysa aad jaaniska ugu horreeya samaysan waay haddaad kadib dhigto aaim baa tahay dembiila marka awaamirta sharcigu ma fawr baa mise waa taraakhi saas way maanaa yaani fawrkiiyo taraakhiga waxa weeyaan maalan eh, mxuu ahaaye haddaad tidhaahdo Eh, ilmahaaga yarka ah ee adashay haddaad tidhaahdo muxuu ahay eh, aabba waysadaa iisoo qaad waysadaa iisoo qaad markaaba inuu ku dhaqaaqo miyaa laasim ku ah mise intuu iska fadhiisto iska seexduu dib ka keeni karaa ya markaaba hadduusan soo qaadin oo intuu iska ka ag fadhiisto sheekadaad iska dhegaysto iska ciyaaro mar dambeoo saacadii ka soo wareegtay uu kuu keeno ilmahaas amarkaagii ma qaata muuse qaadanin saas daraaddeed alamru lilfawr mar alla markii jaaniskii amarka laguu siiyey iyo sababtii lagu xidhay markay timaadee ugu horrayso baa lagaa rabaa inaad fuliso allaahumma inuu daliil ku tuso amarkaas in uu taraakhi loola jeedo dib dhigi karto daliil haddaan u helno kaa waa daliil khaas laakiin amarkii loo waayo daliil tusaya inuu taraakhi yahay amarka noocaasa asalku waa inuu lilfawr yahay horay inaad ka fulisa wa taas maana ayib amarkaasi marka laba mid waay amarku marna wuxuu waajibiyaa wuxuu muxuu ahaayey faa'iideeyaa waajib marna wuxuu faa'iideeyaa istixbaab soo maa ayib sidaas daraaddeed amarka waajibka ah inaad ku degdegtahay waa waajib amarka mustaxabka ana inaad ku degdegtahay waa mustaxab saas man maanaa lilfawri saasay keenaysaa kolba dilaalada amarka bay ku xidhan tahay oo xaaladda uu istibaa istixbaab faa'iidaynna fawriyadu waa istixbaab xaaladda uu wujuubka faa'iidaynna fawriyadu waa waajib markaa inaad u degdegto macnaha adiga warka soo gabagabeeye saddex qaybood waay masaladu saddex saddex muxuu ahaayey waxaa loo kala qaaday saddex saddex ra'yi waa ama saddex qaybood qaybta koobaad waxa weeye inuu daliil ku tuso amarkan sharcigii inuu yahay lilfawr daliil baa yaalla ku tusaya amarkan inaan la dib dhigi karin kaa isaga ah ishkaal male inaan la dib dhigi karin muran kuma jiro kaas leanna daliil cad baa leh lama dibdhigi karo nooca labaadi waxa wey ama qaybta labaadi nooc awaamirta ka mida oo daliil loo helay ku tusaya inaynan deg deg ahayne la dibdhigi karo taana iyadana muran kuma jiro in la dibdhigi karo leanna daliil baan haynaa soo ma nooca saddexaad ee qaybta saddexaad ee awaamirta ka mida waxa weeye waa nooca la yidhaahda almru lmutlaq ma garata yacni amar sii daysanoo aan daliil taraakhiina loo haynin daliil fawriye ana aan loo haynin labadaba midna aan haysanin waay awaamirta mulaqaa way awaamirtaa way midda uu markaa leeyahay walamru lilfawri waa amarka mulaqaa way oo markaa qariina aan haysanin taasuu marka sheekhu dooranayaa masaladuna waa masala khilaafiya bayna alculamaa sidaa hadda sheekhu uu maray oo amarku inuu fawriye yahay waa sida ay xanafiyadu doortaan sidoo kaleeto bacdu culamaa'i اlusuul sida aamidi iyo ibnulxaajib iyo juwayni iyo baydaawi iyo saasay qabaan bacdu shaaficiya iyo ayib amarku inuu fawriya saddexda qayboodan hadda yani qayb nidhi qaybta koobaadii daliil baa ku tusay inay fawriye tahay miaal waxaa u noqon karay buu leeya sheekhu xadiidkii nebiga sal alay slam idaa ra'aytumuuhu yani idaa ra'aytumuuhu yacni alhilaal fasuumuu bisha markaad aragtaan ramadaan sooma bisha ramadaan sooma amarkaasi ma fawri baa mise waa taraakhi fawri waa bishii markii la arko ma dhihi kartid aniga waan iska dibdhigayaa dib baan ka soomi doonaa waa fawri inay tahay maxaa ku tusi wuxuu u deliishanayaa xadiidkii ninkii acraabiga ahae nebiga u yimi sal ly sl dhihi jiray bishii baan arkay markaasuu nebigu wuxuu weydiiyey inuu shahaadateynka qirayo markuu u sheegay inuu shahaadateynka qirayana nebigu wuxuu amray bilaal inuu dadka u iclaamiyo berri inay soon tahay xadiiska waa daciif laakiin axaadiis kaleetaa lagaga kaaftoomi karaa macnaha ayib ama markii uusan muxuu ahaayey uusan fawriga ahayn amar baan helay daliil kalaan helay oo ku tusaya amarkaasi inuusan deg deg ahayn oo layska dibdhigi karo fulintiisa markaana miihaal waxaa u noqon kara aayadda qur-aanka rabbi yidhi tabaaraka wa xaafiduu cala alsalawaati waasalaati alwustaa salaadaha xifdiya salaada u dhaxaysana si gooniya u xifdiya oo casarka macnaha ayib salaadda xifdiya amarkaas salaadda wakhtigeedii baa soo galay ma laazim baa inaad salaadda wakhtiga ugu horreeya ka tukato ya nebigaa wuxuu baray ummaddiisa oo u sheegay salaadda in laga tukan karo wakhtiga ugu horreeya waa sida fadliga badan wakhtiga dhexdiisa in laga tukan karo wakhtiga aakhirkiisana in laga tukan karo soo saas maa marka adilaan helay oo xadiistii nebigaan helay oo ku tusaysa amarka salaada lays amray wakhtigeedu waasica yahay inuusan fawri ahayn laakiin inta wakhtigeedu joogo inaad tukan karto marka daliil khaasaan hellay buu sheekhu leeyahy oo ku tusaya amarkani inuusan laysa lilfawr wainnamaa huwa liltaraakhi ayib waxaa ka mida buu yidhi maalan oo isla taa lafteeda tusaale u noqon kara aayadda qur-aanka waman kana mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar ruuxii socota ama xanuunsanaya ee ramadaanka intuu iska afuro maalmo kale ha qalleeyo dib ha ka qalleeyo ayib ramadaankii baa dhammaaday soonna waa kaa tegay qalla lagaa rabaa qallahaasi amar waayo inaad qallayso laakiin ma fawriba oo ramadaan sidaa uu u baxaba ma laasim bay kugu tahay qallo mise fawri meehe waa taraakhiyo waa iska dib dhiigi kartaa oo sanadkao dhan wakhtigaa doontaad ka soomi karta oo qallayn kartaa maana qallayn jirin ilaa shacbaan ay soo gasho mooye yaa nabiga khidmaddiisii adeegiisiiyo waxaanay ku mashquulsanaan jirtay marka jaanis waxaan heli jiray bay tidhi inaan shacbaan qalleeyo inta ramadaankii kaa ku xigay uu imaanayo kugu soo dhowaanayo oo maalmihii kaa tegey qadarkooda wax la-eg ramadaankii ka laabnaanayo intaasoo dhan sanadka gudihiisa waxa weeyaan waxaad haysataa khiyaar maxaa ku tusay ficilka caaisha oo nebiguna taqriiriyey soo ma ilaan qaطcan nebigu waa ogaaday shaaricu waa ogaaday hadduu ogaadayna lama caaisho lama eedayninoo lama dhihin soonka horey ka soon lama dhihin soo ma ayib waxay ku tusi marka qadaha soonka kaa tegay ramadaan qadihiisu amarkiisu inuusan ahayn lilfawr ee uu yahay litaraakhi daliil khaasaan hellay marka soo ma ayib haddii daliil marka la helo kutusaya taraakhiga asagana warkiisa meel iska dhig daliil fawriyada kutusaya haddii la helo kii hore miaalkii horena isagana hadal jooga meel iska dhig meesha muranku ka dhacayo marka waxa waaye waa markaan labadaa midna lahayn ayib sheekh wuxuu doortay marka inay xaaladda iyadaana alamru lilfawr waxaa ka mid a maalan markii intaad dhaarato ood haddana xinsi iyo dembi gasho kafaara kugu laasimto kafaarada dhaarta kafaaro gud baa lagu yidhi soo ma kafaaradaasi ma degdeg baa uma inaan dedejiyaa layga rabaa mise dib baan u dhigi karaayoo wakhtigii aan doonaan kafaaro gudan karaa amarku waa soo arooray markaan marnoo nidhaahno almru lilfawr amarka mutlaqa ah deg deg wey buu keenayaa macnaheedu waxa weeyaan markaad dhaarato oo kafaarada kugu laasimtaba deg deg inaad kafaarada u gudato waay saasaa ka dhalanaysa soo ma wakadalika fidyat اldaa xajka markii intaad muxuu ahaay aad timaha xiirto ama maxduuraadka shareecadu reebtay ee xajkiiyo cumrada intaad gasho fidya kugu waajibto iyaduna amar weeye fawriyuu keenaya soo ma marka kuwayaashaasaa ka mid a bina'an muxuu ahaayey markaan nidhaahno alamru lilfawr xaggee laga qaadanaya daliilka kutusaya maxay tahay alamru lilfawr waxa uu leeyahay sheekhu adilada loo deliishanaya waxaa ka mid a fastabiquu lkhayraati ya qur-aanku muxuu yidhi khayraadka u dhaqtama u tartama u degdega soo ma wasaaricuu ilaa makfiratin min rabbikum wajannatin carduhaa alsamaawaatu ah. waalard u degdega baa layidhi wixii janno aad ku gelaysaan u degdega yacni daacada u degdega waa hadib dhigina waa cumuumka nusuustaasaa kutusaya asalku marka sidaas waay daliilka sunnada nebiga kutusaya waxa weeye heshiiskii xudaybiya markuu nebigu saxaabada amray xudaybiye markii saxaabada loo diiday inay cumradii tagaanoo beydka tagaanoo heshiisku dhacayoo inay iska noqdaan ay noqotay nebigiiyo saxaabadiisa waa kii nebigu amray saxaabada timaha xiira xoolaha aad wadaanna gawraca waxoogaa waa kuwii waxoogaa ka yar cagjiidayo iyagoo isle amaa wuxuun soo degaayoo la beddelaa xukunkaas way ka yar cagjiideen markay ka yar cagjiideenna nebigu waa kii cadhooday soo saas ma muxuu u cadhooday amarkiisii baa deg deg loo qaadan waaya ayib hadduu nebigu ka cadhooday amarkan degdega loo qaadan waayo waa khalad soo saas ma waa ilaa hadduu taraakhi yahay oo layska dib dhigi karo haddee shay dib laga samayn karo oo aan laasim ku ahayn dadku inay dadejiyaan looguma cadhoodeen soo ma marka wuxuu ku tusi amarkuu bixiyey degdan markii loo qaadan waaye cadhada uu ka cadhooday waxay ku tusi inay laasim ahayd inay dadejiyaan adilladay ka mid midta daliilka nadariga ah sheekhu sidoo kale uu ku daray waxaa ka mid a ah wuxuu leeyahay ruuxu ma uu garanaya xilliga ay geeridu ku soo kadin doonto shaygana waa shay waajib kugu ah haa geeridu goormay kugu imaan doontaa ma garanaysa sidaas daraaddeed inaad iska dadejisaa kuu ra waxaadan garan doonin isbeddel baa kugu imaan kara maxaa yeelay nafta bini aadamku wahsi iyo tafriiq iyo waa dabeeca u ah haddaad marka dib isaga sii dhigto sib isaga sii dhigto oo waajib kasta dib u riixdo hadde baa isdul fuuliyo berri culays bay kugu noqon maba samayn kartid soo ma isbeddel baa kugu imaan karo caafimaadkaaga yaa tegi karaa dhallinyaronimada iyo xooggaa tegiyo da' baa imaan waxaadan garanaynin xaaladaha soo socda iyo wax xagga ilaahay ka soo socdo ma taqaanin sidaas daraaddeed marba haddaad jaanis heshay jaaniska aad heshay ugu horraysa cibaadada ku samee waxa soo socda ilaahay bay la jirtahay inaadan makansanin baaba dhici karto wixii intaa ka dambeeya soo ma marka yaani waxa wey iyaduna muxuu ahaaye waa muxuu ahaaye waa waa daliil nadariyaa la yidhahdaa daliilu nadari ayaa la yidhahdaa macnaa adiga waxa weeyaan culimmada qaar baa qaba ra'yiga ra'yi ka gedisan laakiin ra'yiga xooga badani waa kaa uu sheekhu maray oo inuu almru lilfawri ayaa mxuu ahaayey mxuu ahaayey yaa raajixa saasaa xoog badan amarka mulaqa inuu fawriyo faa'iidaynayo macnaha oo ay ka dhalanayso culimmada qabta ma ahee taraakhi taraakhi waa la dibdhigi karaa kaba soo qaad maalan xaj baa lagu amray xaj baa lagu amray soo xaji baa lagu yidhi markaad karto jaaniskii baad heshay xoolihii baad heshay caafimaadkii baad haysaa jidkii waa aamin waad soo xejin kartaa markaasaa waxaad tidhi may waaya sanadkan waxoogaa yacani mashquul ganacsi waxaa iyala hayste sanadka dambaan ka dhiganaya ma sax ba a maya waa khalad leesh leanna amarku waa fawri shaaficiyada iyo culimo muxuu ahaay madaahibta qaar ka mid a ah, ayaa waxay qabaan xajka amarkiisu waa taraakhi oo ruuxu sanadka ugu horreeyey ama xilliga ugu horreeya uu jaaniskeeda iyo istidaacada helo inuu soo xajiyo laasimku maaha waxay u deliishanayaan waxay leeyihiin xajka waxaa la waajibiyey sanadkii lixaad nebiguna wuxuu gutay sanadkii tobnaad sidaas daraaddeed nebiga ayaa dib dhigay waxaa lagala doodayaa sanadkii lixaad in xajka la waajibiye xaggay ku taallaa waxay yidhaahdeen wa atimu alxaja waalcumrata lilah waxaa la yidhi aayaddu waxay leedahay xajka iyo cumrada dhammaystira ee bilaaba ma laha soo ma wa farqun bayna alitmaam waalibtidaa aayaddaasi sida raajixa ma aha aayaddii xajka waajibisay cumrada aayaddii waajibisayna maaha aayadda xajka waajibisay waa aayadda suuratu aali cimraan ku jirta walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiilan aayadda xajka waajibisay cinda aljumhuur waa aayaddaas ayaduna waxay soo degtay sanadkii sagaalaad caamul sanadka wafdiyada sanadka la yidhahdo sanadkii sagaalaad ah bay soo degtay sanadkii sagaalaad baa raajixa in xajka la waajibiyey sanadkii ku xigtay tobnaadna nebigu waa xaji sidaas daraaddeed ma jiro xaj inta la waajibay nebigu uu dib dhigay salawaatu rabbi wasalaamu calayh saas maana ta kale iyadana caqliyan kutusaysa waxa weeye wixii sanadkii sideedaad sanadkii sideedaad iyo wixii ka horreeyey maka waxay gacanta ugu jirtay mushrikiin soo ma ayadoo mushrikiin gacanta ugu jirto ayagu maamulayaanoo ninkay rabaan u sii daynayaan ninkay rabaanna u diidayaan haddii muslimiinta lagu waajabiyo meeshiina ayna gacantoodaba ku jirinba soo ma adka saas way macnaha marka sanadkaas sideedaad markii maka la qabsaday sanadka sagaalaad xajkii nebigu wuxuu usii dhiibay oo xujayda hogaaminaya abubakr sidiiq waa sanadka marka ay soo degtay sanadkaas sagaalaad ay soo degtay suuratu tawba oo cali uu ka daba diray nebigu sal la lay slam abubakar uu ka daba diray oo la yidhi dadka soo xajiyey gaaliyo islaam baa laysugu jiraa markaa dadka soo xajiyey sanadkaa ha la gaadhsiiyo sanadkan wixii ka dambeeya gaal soo xajin maayo laydinma ogola beytka ilaahay iyo kacbada way idinka dhammaatay sanadkaa markii ogeysiiska la bixiyoo laysgaadhsiiyey oo gaala noqotay oo la yidhi sanadkan waxaan muslim ahayn soo xajin maayo sannadka tobnaad waa sanadka iclaanka la bixinaya waa sagaalaadka gaala waa ka go'day marka sanadkaa tobnaad oo marka beydku nadiif yahay oo muslimiinta gacantooda uu ku jiro gaalna uusan soo xajinayn ayuu nebigu xajiyey salawatu rabbi waslamu calayh waa munaasabaad marka la diyaarinayay bay ahay soo maart munaasabad la diyaarinaya saas daraaddeed xaj waajibay oo la dibdhigay ma jira ayaa raajixa saas daraaddeed looma daliishan karo masalada iyada waalmru amarkii lilfawri deg deg buu u sugnaaday ee fa zaman baadiri zamantaasi cilladay caddaynaysa a ah, yaani waa inaad fursadda ka faa'iidaysato aad zamanka la tartanto a ah, wakhtiga la tartan oo isku day inaad ka hormarsato waxaaga wuxuu soo wata garan maysid wuxuu soo wata garan maysa waxbaa isbedeli a imisaa fayow oo jiratay oo imisaa muxuu ahaaye waxhaysatay oo faqiirnima ku dhacday oo imisaa yaani yaani firaaqa haysatay oo mashquushay baadiri zaman wakhtiga waxba hadib dhigani waxay ka mid tahay meelaha ibni aadamka uu ka soo galo shaytaanko waxaa la yidhaahdo taswiifka iyo ta'jiilka taswiifka dibdhigidda waad samayn doontaa waad gudan doontaa waad la imaan doontaa dib isaga yara dhig daacada ilahay kuma ficna horay inaad ka samayso u degdegto sidaasaa la rabaa fabaadir degdeg buu idhi fabaadir la degdeg azamana zamanka la degdegoo ka hormar ilaa idaa dalladaasi waxay ku xidhantah waalmru amarkii lilfawri buu u sugnaaday ilaa idaa goortii dalla uu tuso daliilun daliil inuu ku tusa mooye inuusan markaa fawr ahaynoo taraakhi yahay daliil inuu ku tuso mooyaane ee fabaadir zaman zamanka la degdego la tartan fasmacan maqal oo waxa weeye faham wey macnaha samaaca tadabbur waay samaaca tafahumin wa tadabbur dhegayso oo waxa aan ku leeyahay u fiirsa wey macnaha wاlأmru in ruuciya fiihi اlfaacilu fadaka duu cayni wadaka alfaadilu wain yuraaca alficlu maca qaطci الnadar can faacilin faduu kifaayatin uhir waalmru amarkii in ruuciya haddii la ilaaliyo fiihi dhexdiisa alfaacilu sameeyaha haddii la fiiriyo haddii la ilaalinayo la dhowrayo sameeyaha fadaaka kaasi duu caynin waa mid cayn u saaxiib ah, waa mid cayni ah wadaaka kaasaana alfaadilu midka fadliga badan ah midkaasaa faadil ah oo ka fadli badanka kale wa in yuraaca haddii la ilaaliyo alficlu samaynta un maca qaطci nadar iyadoo fiirada laga jarayo can faacilin sameeye laga jarayo fa duu kifaayatin weeye kifaayo mid u saaxiiba weeye uhira waana la soo guuriyey ama uhira waa la ogaaday uhira waa la ogaaday farqiga u dhaxeeya kifaayada iyo caynta ama cayniga meesha qaacidadani waxay kala saaraysaa ama caddaynaysaa waxa loo yaqaano fardu kifaayaha iyo fardu caynta awaamirta sharciga awaamirta sharciga baa laba qaybood u qaybsanta mid waxaa la yidhahdaa cayniya midna waxaa la yidhahdaa kifaa'iya la yidhahdaa cayniyada waxaa la yidhahdaa awaamirtaa waxay isugu jirtaa marka amar wujuub faa'iidaynaya iyo amar istixbaab faa'iidaynayaba waa soo gelaya sidaas daraaddeed waxyaalaha sunnada ee shareecadu sunnaysay qaab cayni ana way jirtaa qayb kifaa'i ana waa jirtaa wakadalika waxyaalaha shareecadu waajibisay qaab cayniyana way leedahay qaab kifaa'iyan qaar kifaa'iyana waa leedahay qaar cayniya qaar kifaa'iba way leedahay cayniga maxaa la yidhahdaa marka cayniga waxaa la yidhahdaa waa midda laga dalbayo ama laga rabo inuu ruuxu laf ahaantiisu la yimaado bicaynihi Ah, ruux kastaa laftiisa laga rabaa ruux kale kuuma samayn karo kaama gudi karo adaa lagaa rabaa marka maxaa shaaricu fiirinayaa shaaricu wuxuu fiirinayaa oo wax ku dhisayaa sameeyaha la rabaa faacilku waa sameeyaha sameeyahaa la rabaa oo isagaa laga rabaa inuu la yimaado wixii la amray cid kaleetana kaagama fillaan karto booskaaga ma istaagi karto waxaa la yidhaahdaa ayni baa la yidhahda ayni baa la yidhahda kifaa'igana waxaa la yidhahdaa sameeyaha dan lagama leh ma maxamed baa sameeyey ma faarax baa sameeyey ma cali baa sameeyey ma jaamac baa sameeyey dan lagama le sameeyaha laakiin muhimmaddu waxa weeye waa samayntaa la rabaa ciddii dooni ha samayso laakiin shaygani inuusan baaqaninoo la sameeyo samaynta uun haddii la fiirinayo laakiin ka samaynaya aynan muhim ahayn marka waxaa la yidhaahdaa kifaa'i oo macnaheedu waxa weeye dad kale oo mujtamaca ka mida ama muslimka ka mida hadday sameeyaan xilkii waa dhacay ruux kastana gooni loogama rabo inta kale dembi looma haysto xilna ma saarna wixii waa ka dhaceen qolaa qabatay caynigana cidina kaama qaban karto kuumana qaban kartee adigaa lagaa rabaa ruux walba goonihiisaa looga rabaa cid walba goonihiisa looga rabaa kaa cayni baa la yidhi marka sheekhu marka wuxuu yidhi waalmru in ruuciya fiihi alfaacilu ka samaynaya haddii shareecadu ay fiirinayso oo kaas samaynaya laga rabo cidinana aynan kaga fillaan karaynin asagaa la rabaa laftiisa marka waxaa la yidhaahdaa fadaaka duu cayni waay duu caynin cayniga wey manaa faradka cayniga ama mustaxabka cayniga midka la yidhahda wey manaa ma'muuraadka shareecaduna taasay u badan yihin ma'muuraadka sharciga ah waxaa badan cayniga ama alma'muuraat almustaxaba ha noqoto istixbaabka faa'idaynaysa ama ma'muuraadka wujuubka faa'idaynaya ha noqdeen awaamirta wujuubka faa'idaynaya ama kuwa istixbaabka faa'idaynaya waxay u badan kuwa cayniga ah ee ruux kasta laga rabo fadaka duu caynin saas wey manaa ama sunna ha noqdo ama baasha noqdo waxaa ka mid a ah maalan salaadaha salaadaha soo ruux walba lagama rabo ruux kastoy ku waajibtay isagaa laga rabaa shaaricu muxuu fiirinayaa marka sameeyahaa la fiirinayaa sameeyaha adiga laf ahaantaadaa lagaa rabaa hadday cid kale kuu samayso lama rabo maxaa la rabaa adiga adaa lagaa rabaa inaad samayso waxaa ka mid a ah zakadoo kale waxaa ka mid a maalan soonkao kale wahaakada yani waxaa ka mid a biru birulwaalidaynkaoo kale wahaakada shaksiga laftiisaa laga rabaa waa farducayn ba la yidhaha marka waxaa ka mid a xagga sunanka marka la yidhahdo mustaxabaadka waxaa ka mid a maalan rawaatibta salaadaha raatibadaa oo kaleeto soo ma war cishihii baan tukaday hebelow labadii ragcadood ee ka dambaysay iisoo tuko ma soconaysaa ama iga soo tuko ma soconayso leesh lianna samayntu muhim ma ahee sameeyaha muhima adaa lagaa rabaa inaad samayso ayib marka waxa weeyaan waa mustaxab cayni ah soo ma kii horena muxuu ahaa farad cayni ah wahaakada wuxuu yidhi wadaaka alfaadilu waa u tegi doonaa markii laysgarab dhigo midka cayniga iyo midka kifaa'iga kee fadli badan caynigaa fadli badan xagga ajirka iyo hawaabka iyo fadliga maxaa yeelay saas daraaddeed buu shareecada ugu badan yahay ruux la wixii laga rabay macnaha haddii wuxuu yidhi wain yuraaca alficlu haddii ficilka uun la ilaalinayo oo waxa la rabaayo ficilka unuu yahay maca qaطci الnadar ayadoo fiirada laga jaray can faacilin sameeye maxaa la rabaa adoon fiirinin sameeyaha wey maanaa sameeyaha waxba ha fiirina ma hebelbaa ma hebelbaa ma hebelbaa ha fiirinin sameeyaha dan lagama leh laakiin waxaa la rabaa samaynta ficilkaa muhim ah cid gooniyoo shareecadu ay tidhi hebel ha sameeyo ma jirto laakiin waxaa laga rabaa ummaddaa laga rabaa qayb ka mid a ah hadday marka wixii la timaado ficilkii fuliso oo shaygii ay fuliso inta kale maxay u samayn waayeen la dhihi mahayo intaasaaba gudatayba muhimmadduna maxay ahayd in falka la sameeyay muhim ahayd inay cidda samaynaysa muhim ma ahayn cidda samaynaysa muhim ma ahayn taa iyadaa wey macnaha waxaa ka mid a maalan eh, calaa qawl weeye idinkoo jamaaco ah idinkoo kooxa baad dad ku soo baxdeen soo inaad salaantaan maaha mid idinka idinka midaa salaamay assalaamu calaykum khalaas intiina kale salaantii ma laydinka rabaa maya kaasaa salaantii idin guday haddii la yidhaahdo salaantu waa mustaxabna waxaan leenahay waa mustaxab kifaa'i ah soo ma a waa sunno aan dadkoo dhan laasim ku oda ahayne qaar ka mida ah hadday gutaan oo salaantii ay salaamaan inta kale culaysku waa ka dhacaya lagama rabo haddaan idhaahno salaanta in laysku bilaabo waa waajibno calaa ra'yinana waxaan leenahay waa waajib kifaa'i ah soo ma marka hal ruux baa kaaga filan koox baa fulinaysa salaantii la hel muhiimaddu salaanta in la helay ahayd oo dadkan aan la dhaafin oo laysdaba marinoo iyadoon laysa salaamin salaanta in la helaa muhim salaantiina waa la helay ma hebel baa salaanta yidhi ma hebel baa yidhi ma kulli baa wada yidhi muhim maaha waa uun salaanta in la helay ahayd cilmiga sharciga ah qaybihiisa aan sidoo kaleeto waajibka cayniga ahayn bariddiisa dadka la barayo iyo barashadiis bariddiisa dadka la baraya iyadana waa kifaa'i waa waajib kifaa'i ah bimacnaa waxa way cilmiga sharcigu sharcigu waa laba qaybna waa qayb cayni ah oo ruux kasta inuu barto laasim ku ah qaybta noocaasa inaad dadka bartahay adigana waxay kugu tahay farad cayni ah qaybna waa kifaa'i baa la yidhahdaayo waa cilmiga siyaadsiga ah oo ruuxu intuu bartay asaasiyaadkii laasimka ahaa cilmi kororsi waay qaybtaa dambe waa kifaa'i soo ma dadka ruux ka kaafiya oo garanaya oo loo noqdo oo ummaddu markay u baahata ayna waayin waa in la helo laakiin dadkao dhan inay wada bartaan oo culimmo wada baxra ay wada noqdaan miyay suuroobi karta ma suuroobi karto xilkan qaar baa qaaday qaar baa haya markii loo baahdaa loogu noqon laakiin inta kale waxa uun iyaga la yidhi fasaluu ahla اdikri in kuntum laa taclamuun ah, xaajadu markaadun garan weydaanu kuwii garanaya aadaa laydin yidhi soo ma saasaa layna yidhi amaa qaybtiisaas siyaadada ah dad bay laazim ku tahay mu'ahaliinta macnaha ayib waxaa miaal kale uu sheekhu ka dhigay cuntaa la wada cunaya cuntadii waa loo fadhiistay dhinacyaha laga soo fadhiistay markii la bilaabahayay ninkii ugu horraysay gacanta gelinaya baa bismi illaahi yidhi inteenna kale inaan bismi illaahi wada dhahno waxba loogama baahnay leeyihi leanna bisinkan shaydaanka in looga xirsi xidho cuntada unbaa muhim ahay bismi illaahidii ninkii ugu horraysay uu ku bilaabay baana xirsi xidhay oo shaydaankii meesha ka saartay marka inteenna kale inaan nidhaahno laasim maaha sidaasay leeyihin calaa ra'yi masaaisha khilaaf baa ku wada jira waxaa ka mid a maalan salaada ciidda calaa qawlin salaada ciiddu ma sunna kifaa'iya mise waa waa farad cayniya saas labada way jiraan bacdu ahli lcilmi waxay qabaan salaada ciiddu waa farad waa waajib ruux kasta laga rabo sida bacdulmuxaqiqiin baa rajaxaya sheekhaa ka mida ibnu taymiya iyo rajaxaya qaarna waxay leeyihiin maya waa kifa waa sunna laakiin waa sunna kifaa'iya waajib ma gaadhsiisan waa sunna kifaa'iyo haddii ummadda qaarkeed ceed ciiddii ay tagto ciiddii iyo shacaa'irtii la oogo ummadda kullig lagama wada rabo qaar kale hadday iska daayaan way heli karaan waxaa ka mid a ah aadaanka iyo aqiimaadda waa farad kifaa'iya kulligeen inaan wada aadaanno oon wada aqimno mana laga wada rabo soo ma laakiin waxaa la rabaa in la helo mu'adinuun aadaama oo aqima mid hadduu inoo aadaamo inoo aqimo waliyu'adin lakum axadukum soo ma midkiin haydin aadaamo bas kifaa'i waay ama adugu waxaad tidhahdaa istixbaab dheh ama wujuub dheh waxaa ka mida maydka dhintay in la dhaqo oo la kanfo oo lagu tukado oo la aaso waa farad kifaa'iya ah waay waa waajib laakiin ummadduu saaran yahay qayb ka mida ummadda hadday samaysana intii kale xilku waa ka dhacay haddii laga wada tagana inta samayn kartee ka gaabisay waa dembiilayaal taas way dembigu waa wada gaadhaya faradka kifaa'iga marka iyo iyo muxuu ahaaye iyo caynigu ama cayniga iyo iyo iyo kifaa'igu ama mustaxab ha noqdo ama farad ha noqdee sidaasuu kale yahay jihaadkaa ka mid a asalkiisa fii xaalaad waxaa jira uu fardu cayn noqdo laakiin asalka jihaadku waa kifaa'i dacwada iyo alamru bilmacruuf wannahyi can almunkar asalkeedu waa kifaa'i maamulka iyo siyaasadda iyo hoggaanka muslimiintu asalkiisu waa waa kifaa'i saas maanaa xilalka qabashadooda waa kifaa'i culuumtan casriga ah ee ummaddu u baahan tahay ee nolosheedu u baahan tahay sida maalan teknolojiyadan iyo maalan culumta tibiga iyo handasada iyo ee muxuu ahay waa kifaa'i maadaama ummaddii u baahan tahay qaar ka midoo soo bartay haddii la helo ummadda baahideedii daboola inta kale ilaa waa ilaba dhakhaatiir noqda la dhihi maayo soo ma injineerin noqda la dhihi maayo leanna baahidii waa la daboolay waa bas in la daboolo bayna muhimaddu ahayde kulli inuu ruux walba sameeyo ma ahayn kifaa'i baa la yidhaha marka ayib wadaaka alfaadilu markuu leeyahay wuxuu tilmaamayaa faradka cayniga iyo sunnada caynigii inay ka fadli badan tahay midda kifaa'igaah waana masale khilaafiya sidaa uu sheekhu sheegay baana raajixa oo xoog badan ayib waalmru amarkii in ruuciya haddii la ilaaliyo fiihi dhexdiisa haddii la fiiriyo la ilaalinayo alfaacilu sameeyaha oo ruuxa lafahaantiisa la rabo inuu sameeyo ruux kasta fadaaka kaasi duu caynin waa mid cayn u saaxiiba waa mid cayn u saaxiibo cayni baa la yidhahda waa midka lagu magacaabo cayni lagu magacaabay manaa samihi farda cayni waay ama samihi cayniyan saasuu ka wadaa fadaaka duu caynin wadaaka kaasi ayaa alfaadilu min midka la ah yaani ay alafdalu buu ka wadaa waa midka ka fadli badan kan kale ee kifaa'iga ah ayada lafteeda waa laisku haystaayo culimada qaar baa waxay leeyihin war ma ahe kifaa'igaa ka fadli badan oo seeb uga fadli badan yahy waxay leeyihiin ruuxani markuu xilkii ummadda wada saarnaa asagu isu taago ummaddaasoo dhan buu ka riday culayskii marka imisa fadli buu leeyahay dhankaa marka laga fiiriyo waxay leeyihiin kifaa'igaa ka fadli badan bay soo taagan yihin laakiin waa laga xoog badan yahy wallahu aclam laakiin waxaa dhici karta yaani furuudda kifaa'iga qaarkood inay ka fadli bataan furuudda cayniga qaar ka mida wahaakada way imaan karaysaa maanaha masaladaas masale nisbiya wain yuraaca haddii la ilaaliyo alficlu samaynta iyo fulinta un maca qaطci الnadari iyadoo fiirada laga jarayo can faacilin sameeye laga jarayo adoon fiirinaynin cidda samaynaysa way macana cidda samaynaysa ma baa ma baa adoon fiirinaynoo taa ka jeedsanaya haddii fiiradu un ay tahay samayn un hadday tahay samaynta iyo fulinta un hadday tahay faduu kifaayatin weyma fadaaka kaasi duu kifaayatin a kaafin mid u saaxiiba waay kifaayadu waa kaafinta oo macnaha ciddii samaysay baa kaa kaafiday waay waa lagaa kaafiyey oo mas-uuliyaddii iyo xilkii waa laga qaaday wey manaa waa laga qaaday uira waa la ogaaday saasuu sheekh ku fasiraya uira ah, uirada macnaha waxa weeye eh, asalkeeda waxa la yidhahdaa waa la soo guuriyey ah, waa la soo guuriyeyo sidaasaa cilmi ahaan loo soo gaadhay saasaa culimmadii laga soo naqliyey laakiin culima buu sheekhu ku fasiraya macnaha uira waa la ogaaday farqiga u dhaxeeya kifaa'iga iyo cayniga waa la ogaaday ama ha noqdo sunno ha noqdo ama farad ha noqde ayib fadl sheekh والأمر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي والأمر أمركي oo bacda annahyi nahyiga gadaashii ahaaday lilxilli xalaalayn buu u sugnaaday wa fii qowlin qowl dhexdiina oo culimmada aqwaashooda ka mida dhexdiisana lirafci nahyi buu u sugnaaday nahyiga qaadiddiisa meesha in laga saaro la qaado khud qaada buu ku yidhi bihi qowlkaa dambe qaado qowlkaasi lirafci nahyigaa kaas qaada buu yidhi tafii waad oofin eh ah, yacni kaa dambea xoog badanee qaada way maanaa waxaan ka soo hadallay amarku wujuub faa'iideeyaa fawriyuu faa'iideeyaa waxyaalaha markii laga soo hadlay meeshani waa mas'alo kaloo waxaa jira awaamirta qaarkood oo timaadda shay layska reebay ama la yidhi ha samaynina ama laysu diiday samayntiisa ayaa waxaa ka daba imaanaya amar amarkaasi muxuu faa'iideeyey waay markii hore waxaa lu yihi waxaan ha samaynin jooji ka fogow reebiddaa lagaa reebay waxaa ka daba yida amar lagu yidhi samee amarkaasi muxuu faa'iidayn waaya sheekhu wuxuu sheegay laba qowl qowl wuxuu yidhi wuxuu qabaa culimmada ka mida usuuliyiinta qaarkood waxay qabaan amarka yimid nahyi kadib wuxuu faa'iidaynayaa xalaalnimo iyo ibaaxo soo ma ibaaxuu faa'iidaynaya qowlna wuxuu leeyahay ma ahe ibaaxo keliya mar faa'iideeyee amarkan dambe dib ka yimid nahyigii unbuu qaadayaa oo meesha ka saaraya hadduu nahyiga qaadana waxaa ka laasimaysa wuxuu u noqonayaa wixii uu ahaa intaan nahyigu imaanin saasuu macnaha shaygan xugum buu lahaa xugumkiisii waxaa ka daba yimid reebid nahyi nahyigii amar baa ka daba yimid kaba soo qaad waajib buu ahaa waa la joojiyey joojintii haddana amar baa ka daba timid sameeya ah maalan mubaax buu ahaa wuu iska bannaanaa reebid baa ka daba timid waa la yska reebay reebiddii amar baa ka daba yimid amarkaa muxuu faa'iidaynaya kaba soo qaad mustaxab buu ahaa sunnuu ahaa isagoo sunno abaa ah laysu diiday ha samaynina la yidhi ha samayninadii sameeyaa ka dambaysay sameeyadan dambe amarka ah maxay faa'iidayn ragga qaarkood usuuliyiintu qaarkood waa oo waxay yidhaahdeen mar walbaba saddexda xaalaba ama nahyiga wixii ka horreeyey wujuub ha ahaado ama istixbaab ha ahaado ama ibaaxo ha ahaadee nahyi amarkan dambe wuxuu uun faa'iidaynayaa shaygii waa idiin bannaan yahay bas ibaaxa unbuu faa'iidaynaya meeshaa marka waxaa inoo soo baxday amar ibaaxo faa'iidaynaya soo saas maha ra'yi kalaa yimid oo culimmada qaarkood qabaan oo kan sheekhu rajaxaya oo dhahaya ma ahee amarkani nahyigii meesha soo galay ee dhexda soo galay ayuu meesha ka saarayaa oo qaadayaa nahyigii hadduu qaadana amarkani wuxuu masalada u celinayaa wixii ay ahayd nahyiga ka hor hadday nahyiga ka hor waajib ahaydna amarkani muxuu faa'iidaynayaa wujuub hadday nahyiga ka hor ibaaxo ahaydna amarkani wuxuu faa'iidaynayaa ibaaxo hadday nahyiga ka hor waajib ahaydna amarkani wuxuu faa'iidaynayaa wujuub nahyigii unbuu qaadayaa amarkani oo meesha ka saarayaa isagiiyo nahyigii baa isla dhacaya soo ma isagiiyo nahyigii baa isla dhacaya kadibna masaladu maxay ku soo hadhaysaa wixii ay ahayd nahyigan iyo amarkan dambe ka hor bay u noqonaysaa ra'yigaa dambe qaada buu ku yidhi marka kaa dambe ayaa xoog badane kaa qaada buui oo ku dhahaya lirafci nahyi ku dhahaya saas way macnaha ayib khud bihi tafi kaasaa u dhow xaqa u dhow macnaha adiladeeda waxaa ka mid a maalan ra'yigaasa raajixa waana ra'yiga ay bacd اlusuuliyiin dooranayaan waxaa dooranaya sidoo kaleeto alxaafid ibnu kaiir fii suurati اlmaa'ida waidaa xalaltum fastaaduu markuu aayadda sharxaya waxaa kaloo dooranaya asheekh moxamed amiin shinqiiti ayaa isagana dhowr meelood kutubtiisa ka mida ku dooranaya ra'yigan dhahaya annahyu waxaan almru bacda annahyi lirafci اnnahyi saas maanaa usuuliyiinta qaarkood baa qaba iyo culimmadaas miaaladiisu wuxuu noqon karaa allah wuxuu yihi tabaaraka wa tacala ya ayuha aladiina aamanuu ida nuudiya liلصalaati min ywmi اljumucati fascaw ila dikri اllahi wadaru lbayc waxaa la yidhi markii aadaanka dambe jumcada la aadaamo beeca ka taga soo ma intaan aadaanku dhicin beeca iyo wax kale iibsigu muxuu ahaa xukumkiisu ibaaxa soo maahe ayib waxaa aadaankiibaa soo galay waxaa la yidhi marba haddii aadaankii jumcadee dambe la aadaamo waxba ma gadi kartaane joojiya tijaarada iyo wax kale iibsiga soo ma waa nahyi nahyigii kadib baa haddana waxaa timid faidaa qudiyat الsalaatu faاntashiruu fi اlardi wاbtaguu min fadli اllah salaaddii haddii la dhammaysto muxuu ahay dhulka ku baaha oo ku fida fadliga ilahayna raadiya ganacsigii iyo tijaaradii iyo adduunyadiinniiyo ku noqda marka faاntashiruu fi اlardi soo amar ma ah amarkaa maxaa ka horreeyey nahyi baa ka horreeyey wadaru lbayca darulbayca intaynan imaaninna maxaa ka sii horreeyey ibaaxaa ka horraysa soo ma ayib amarkan ah faاntashiruu fi اlardi wاbtaguu min fadli اllah amarkaasi muxuu faa'iideeyey ra'yiga hore haddaan qabanno ibaaxuu faa'iideeyey ra'yiga dambe haddaan qabannona nahyigii unbuu saarayaa nahyigii hadduu saaro masaladu xaggay u noqotay asalkii oo ahaa ibaaxay u noqotay miaalkan marka labada qawli way iswaafaqayaan walow sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmat ullahi miaalkan uu ka dhigayo amarku inuu istixbaab yahay oo tijaaradu marka hore mustaxab ahayd leanna nolol baa lagu raadinaya amarkan dambana istixbaabkiibuu u celinaya laakiin ragga kale miaalkan ibaaxaday yay tusaale uga dhigayaan ayb waxaa ka mid ah sheekhu uu ku miaalinayaa eh, muxuu ahaayey haweenta ajnabiga kaa ah haweenayda ajnabiga kaa ah inaad fiiriso soo mamnuuc maa lama ogola dayib guur baad rabtaa waxaa lagu amray fiiri markii hore maxaa lagu yidhi haweentan ajnabi weeye ha fiirinin ishaada ka ilaali qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim baa la yidhi indhaha laaba damac guureed baa ku galay waxaa luu yidhi iska soo fiiri amarkan dambe ee iska soo fiiri ah soo nahyi kama horrayn ayib muxuu faa'iidaynayaa wa nahyigii ahaa ha fiirinin unbuu meesha ka saarayaa muxuu celinayaa masalada wixii ka horreeyey oo ah oo ibaaxa ah adugu ama ibaaxa dheh ama istixbaab dheh leanna nahyiga dumarka intaan ha fiirinina dhihin maxaa ka horreeyey maxaa ka horreeyey wax ka horreeyey lama yaqaanaba marka ama istixbaab dheh ama ibaaxa dheh adiga waa ibaaxa culamada qaarkoodna istixbaab bay leeyihin waxaa ka mid a ah oo ibaaxada loo deliishanaya fii suurati almaa'ida allah tabaaraka wa tacaala bilowgeeda wuxuu yidhi hayri hayra muxilli saydi wa antum xurum markaad xarman tihiin ha ugaadhsanina soo ma ugaadhsiga joojiya haddaad cumro ama xaj xarman tihiin waa la layska reebay ayib intaadan xarmanin oo ugaadhsigu xaaraan kaa noqonin oon lagaa reebin intaadan xarmanin ugaadhsigu muxuu kuu ahaa mubax buu ku ahaa soo ma inaad ugaadhaas laysato ood cuntood hilibkeeda cunto mubax buu ku ahaa waxaa la yimid waxaa la yidhi waad xarmataye ha u dhowaanin hana ugaadhsanin soo ma waxaa ka dambaysay nahyiga waidaa xalaltum fasdaaduu markaad xalaalowdaan oo xajkii cumradii ka xalaalowdaan ugaadhsada ugaadhsadadan dambani maxay faa'idaysa waa amare qowlka raajixa nahyigii unbay oo meesha ka saartay kadibna masaladu maxay u noqotay ibaaxadii bay u noqotay istixbaab meeha soo markii horeba ma ahayn waad ugaadhsan kartaa waad ugaadhsan kartaa unbay kuu celisay saas wey macanaa waxaa ka mid a ah maalan nebigu sal lla lay slam wuxuu yidhi kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuur fazuuruuha a ah, intaan laysu diidin qubuurta ziyaaradooda wixii ka horreeyey sunnay ahayd in qubuurta la ziyaarto islaamnimadoodaa dadka cusbaydoo waxaa laga yaabay qubuurta ay siyaaranayaan inay waxoogaa wax udhewax ugu dhex dhuuntaanoo tawxiidkoodu dhaawacmo markaasi si nebigu sal lla lay slam wuxuu yidhi ha siyaarinina qubuurta joojiya markii tawxiidkii iyo iimaankii wixii u kala caddaadayoo ayaa marka waxaa la yidhi hadda siyaarta marka soo ma hadda siyaartadani amarkani muxuu faa'iideeyey waay ya nahyiga unbuu saaray masaladu nahyiga ka hor maxay ahayd mustaxab bay ahayd ziyaaraة اlqubuur qabla الnahyi mustaxab bay ahayd bacda الnahyi mamnuuc bay noqotay amarka yimid mancigii iyo nahyigii buu meesha ka saaray istixbaabkiibuu masalada u celiyey soo ma sidaas weyaan marka istixbaabna waan haynaa ibaaxana waan haynaa bal wujuub aan miaal u raadinno wujuubka waxaa miaal looga dhigi karaa culimmadu u daliishadaan khaasatan sheekh moxamed amin shinqiiti caleyh raxmat wuxuu miaal uga dhigayaa aayadda qur-aanka ibnu kaiirna waa u malaynaya inuu isaguna ku miaalinayay ayadda qur-aankii rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala faida insalakha alashhuru اlxurumu faqtuluu lmushrikiina xaysu wajadtumuuhum gaalada in lala dagaalamo waajib bay ahayd waxaa la yidhi iyadoo waajib ah baa waxaa la yidhi afar bilood gaalada jaanis siiya afartaa biloodna ha dagaalamina soo ma waxaa la yidhi afartii bilood markay dhammaato faqtuluu lmushrikiina xayu wajadtumuuhum meel alla meeshaad ka heshaanba laaya oo la dagaalama soo ma ayib masalada xukumkeedu markii hore wuxuu ahaa waajib la dagaalanku soo waajib maaha ilan tawxiid iyo diin baa lagu faafinaya waajib u ahaa nahyi baa yimid oo waxa la yidhi afartaa bilood ha dagaalamina amar baa ka dambeeyo markay dhammaadeen waxaa la yidhi dagaalama amarkani muxuu faa'ideyn marka ya wujuub buu faa'iideyn wujuubka xaggee buu ka faa'iideyn nahyigii unbuu saaray ahaa afarta bilood nahyigoodii unbuu meesha ka saaray masaladu maxay dib ugu noqotay xukumkeedii nahyiga ka hor ay lahayd oo wujuubka ah soo ma mihaalka wujuubkana kaasay u mihaaliyaen adiga marka qaacidada kuu kulmin karta waxa weeye almru bacda annahyi lirafci annahyi saa way macanaha ama lirafci alxadri mancigii unbuu saarayaa kadibna masaladu waxay dib ugu noqon qabla nahyi xukumkay lahay hadduu wujuub yahay iyo hadduu istixbaab yahay iyo hadduu ibaaxo yahay saas way macanaa ayib waalmru amarkii oo bacda nahyi nahyiga gadaashiisa ahaaday lilxilli xalaalnimuu u sugnaaday xilligaa muxuu ka wadaa bimacnaa lilibaaxa waa qawlkaasi waa qowl isagu duuduubolihi jumhuur usuuliyiin baa qaba waxay leeyihiin almru bacda annahyi lilibaaxa muطlaqan war iyagoon tafsiil gelinin baa waxay leeyihiin ibaaxuu faa'idaynaya ibaaxuu faa'idaynaya halkaasa iyagu fadhiisteen marka qowl waa kaa waalmru amarkii oo bacda annahyi nahyiga gadaashiisa ahaaday lilxilli ay lilibaaxati bannayn buu u sugnaaday shayga lagu bannaynayo wa fii qowlin qowl dhexdiina hee waa aqwaasha ahlilcilmiga ka mid wa fii qawlin min aqwaali ilmi min aqwaali ahli lcilmi qawl dhexdiina lirafci nahyi buu u sugnaaday meeshaa muxuu ka wadaa wa qawlin qawl dhexdiina almru bacda annahyi hee lirafci nahyi buu u sugnaaday waa nahyiga inuu qaado oo uu saaro sidaa waa qawl hadal ama ra'yi culimmada qaarkood ay qabaan baa sidaas lirafci nahyi buu u sugnaaday amarkii bacda nahyiga ahaa lirafci nahyi nahyigii gadaal ka yimid qaadidiisi iyo saaridiisa unbuu u sugnaaday hadduu saarana maxaa meesha ka laazimaya nidhi warujuucu اlmas'alati ilaa maa kanat calayhi qabla اnahyi ah, saas maana haddiiba nahyigii la qaado masaladu xukumkeedu waa iska cadi meesheedii unbay ku noqotay soo saas ma khud qaada buu ku yidhi bihi qowlkan qaado Ah, bihi isaga oo kee ah qawlkan lirafci nahyigaa qaado oo isaga rajax oo isaga muxuu ahay ku dhaqan tafi waad oofin tafi waad oofin oo waad dhammaystiri oo sidii la rabi yaad mari martay wey macnaha hada billahi tawfiiq wsali allahuma w sllam cala nabiyina mxamedi wala alihi w saxbi waslm